alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala aali muxamed w salama tasliima kaiira sheikhu waxau uhi raximah ullah wa yuqaalu bifadli khaliifati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam abi bakrin asidiiq waxaa la odhanayaa rasuulka ilaahay khaliifadiisa inuu fadli badan yahaa la odhanayaa oo lagu tegayaa la abibakrin asidiiq ahaaday radia allaahu canhu wa ardaah cabdullaahi ibnu cuhmaan wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa aabbihiina wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa oo abuu quxaafe ah laakiin isaga magiciisa waxaa la yidhaha cabdullaahi aabbihiina waxaa la yidhaha cuhmaan baa la yidhahdaa attaymiy waa min bani taym min quraysh fa huwa afdal alkhalqi wa akhyaruhum bacda anabiyi sala allahu aleyh wasalam abuu bakar waa ka khalqiga ugu fadli badan uguna khayrka badan bacda anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga dabadii ummaddan khalqigan uma jeedo khalqi caama kama tilmaamayo ee wuxuu u jeedaa yacni ummaddan ayuu ugu khayr badan yahay nebiga sala allahu aleyh wasalam dabadii macnuhu saasuu dhacaya wa ilaa nebi kastaaba waa ka khayr badan yahay abubakar waa ka khayr badan yahay haddii laakiin la camimayo waxaa la odhanayaa waa afdal nnaas bacda alambiyaa dadka waa kii ugu fadliga badnaa nebiyada dabadood ama afdal alkhalqi bacda alambiyaa haddii la yidhahdo saalixu albashar waa afdal النبي almalaa'ika الله عليه bacda anabiy sala allahu aleyh wasalam waxa badan fii lughati alcarab in ismu tafdiilka akhyar ah hamzada la gooyo aan la akhriyin ayaa badan la xadfo sida fasiixa ee badani waa saas saas aawoodee qur'aanka kuma iman iyadoo hamsada leh mar walba waxay uga timi iyadoo hamsadu go'an tahay waxaa la mida ah shar iyadana asharuba asalku ahaa hamsada waa la gooyey likasrati alisticmaal wa ghaaliban aghnaahumuu khayrun wa shar can qawlihim akhyaru minhu wa ashar waa ka odhanaya ibnu fi filkaafiya sida badan carab waxaa ka deeqo kaga filaaday khayr iyo shar baa wuxuu kaga filaaday lafdigaasi odrhodka ay yidhaahdaan akhyaru iyo asharu ay yidhaahdaan buu kaga filaaday waxay ku kaaftoomeen khayrun wa shar ha yeeshe marmar waa dhacdaa in marka akhyar ama ashar la isticmaalo bilaalun khayrunnaasi wa bnu lakhyari sida shaacirku yidhi oo kale wa nufannii bacdahu waxaan ku labaynaynaa abibakar dabadii bilfaaruuqi faaruuqa cumar ah waxaa faaruuq loo yidhi sababtiisa xaqa iyo baatilku inuu ku kala caddaaday kaanahu faraqa bayna alxaqi waalbaatil wa huwa cumar bnu khadaab wa cumar ina khadaaba radi allaahu canh fa humaa labadoodu abubakar iyo cumar wasiira rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay kaalmeeyayaashii kaalmaynayay weeye waa labadiisii wasiir wasiir waa bimacnaa muciin waa kaalmeeye wa dajiicaahu waa labada la jiifa fii qabrihi xabaashiisa gudaheedana la jiifa weeye wa jalisaahu waa labada la fadhiya filjannati jannada gudaheeda markaa la fadhiya marka wadajiicahu fii qabri daahirka cibaaradu waxay u eg tahay kaannahumaa si ay markaa labadooduba isku qabri kula jiraan nebiga sala allahu alayh wasalam oo isku xabaal saddexdaba lagu wada aasay xaqiiqaduna saa maaha ee waxaa lagu aasay agta nebiga sala allahu aleyh wasalam makaanka u dhow ee ku qabsan ee nebiga marka agtiisa ah ayaa qolkii lagula aasay marka isku meel bay ku aasan yihiin laakiin isku qabri ma aha qubuurtaasi isku dhegan saasaa loo yidhi wadajiicaahu fii qabrih waxay mashaayikhda qaarkood yidhaahdeen waxa fiicnaan lahayd in la yidhahdo wajaaraahu labadii la deriska ahaa ama la odhan lahaa yacni waa labada yani marka agtiisa ku aasanoo kale laga cabiro macnuhu waa iska cadyihi wa nuhallisu bidinnuurayni waxaan ku saddexaynaynaa labada nuurkii u saaxiibka ahaa cusmaana bni cafaana radia allaahu canh oo cusmaan oo ina cafaan ah ahaaday suma bidilfadli waxaan ku sii xijinaynaa oo ku afraynaynaa suma nurabicu bidilfadli kii fadliga u saaxiibkaa watuqaa iyo taqwada u saaxiibka ah cali bn abi aalib cali oo in abi aalib ah radia allahu canhum ajmaciin ilaahay dhammaantoodba ha ka raali noqdeen ha ka raali noqdeen raallihaanshaha u siyaadiyaa laga tilmaamaya waxaana fiican ducaa'iya in loo fasiro aan ikhbaar loo fasirin si waxaweeye marka eh, ay u sii anfacdo wax ugu siyaadiso uma albaaqiina min alcasharati intaa dabadeed waxaan odhanaynaa bifadli albaaqiina kuwa soo haray fadligooda ayaannu odhanaynaa min alcasharati tobankii ay ka mid ahaadeen aladiina kuwaasoo awjaba lahum rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam aljanna rasuulka ilaahay u waajibiyey jannada uu waajibiyey oo sheegista uu sheegay inay jannada gelayaan ayuu jannada ugu waajibiyey wa nukhlisu likulli rajulin minhum wa nukhlisu waxaan u gaar yeelaynaa likulli rajulin minhum nin kastoo ka mida iyaga min almaxabati xagga jacaylka waxaan u gaar yeelaynaa biqadri aladii awjaba lahum rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam qadarka uu waajibiyey rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam min altafdiili xaaluu tafdiil ahaaday fadilaad u ahaaday baan u gaar yeelaynaa uma lisaa'iri asxaabihi intaa dabadeed waxaan u gaar yeelaynaa eh, lisaa'iri asxaabihi asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalame kale soo hadhay ee baaqiga ahaydna min bacdihim yaga dabadood qadarka ay leeyihiin ayaan u gaaryeelaynaa xagga maxabada waxaan u gaaryeelaynaa qadarka eh, ay leeyihiin ama qadarka nebigu u waajibiyey calayhi asalaatu wasalaam radia allahu canhum ajmaciin ilahay ha ka raalli noqdo dhammaantoodbe xaalay dhan yihiin ha ka raali noqdeen wa yuqaalu bifadlihim waxaa la odhanayaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam fadligooda lagu hadlayaa oo la ictiqaadinayaa yacni eh, qalban wa lisaanan afkana waa laga odhanayaa qalbigana waa laga odhanayaa qowlulqalbi iyo qowlulisaan baa labaduba soo gelayaan oo in afka baarkiisu aan laga odhanay af iyo qalbiba laga yidhaahdo iyadoo qalbiga laga rumaysan yahay afkana lagaga dhawaaqo wa yudkaruuna bimaxaasini afcaalihim waxaa lagu sheegayaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ficilladoodii wan wanaagsanaa baa lagu xusayaa oo lagu sheegayaa wa numsiku cani alkhawdi fii ma shajara baynahum waxaan ka gaabsanaynaa oo iska daynaynaa cani alkhawdi dhexgalka la dhex gelayo fii maa shajara baynahum wixii dhexdooda isdhexgalay ama isku khilaafeen waa ka gaabsanaynaa oo waxba kama sheegayn fahum khiyaaru ahli alardi bacda nabiyihim sala allahu alayhi wasalam fahum saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam khiyaaru ahli alardi cidda arlada u ehelka ah kuwa ugu khayrka badane ugu wanaagsan weeye bacda nabiyihim nebigooda dabadii calayhi asalaatu wasalaam yaga ugu khayr badan cidda arlada ku sugan irtadaahum allaahu caza wajal ilaahay raalli buu ka noqday saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu uga raalli noqday lisuxbati nebiyih nebigiisa inay la saaxiibaan oo asxaab u noqdaan ayuu ilaahay uga raalli noqday wa jacalahum ansaaran lidiinih wuxuu ka yeelay ilaahay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ansaaran lidiinihi qaar u gargaaraya diintiisa diinta ilaahay u gargaaraya nusakha qaar waxaa la sheegay inay qorayaan wa khalaqahum ilaahay waa abuuray saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu abuuray ansaaran xaal ay u gargaarayaan lidiinihi diinta ilaahay xaal ay u gargaarayaan ayuu ilaahay abuuray nuskhada wajacalahum qoraysa tasiir in lagu fasiraa fiican iyadoo ay jacala lafteeda u soo aroorto waqhtiyada qaarkood bimacnaa khalaqa wa jacalahum wuxuu ka yeelay ilaahay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ansaaran lidiinih qaar u gargaaraya diinta ilaahay qaar u gargaarayuu ka yeelay fa hum a'immatu ddiin saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam waa kuwii diinta hoggaamiyeyaasha ku ahaa imaamada lagu dayanayo ee la daba joogaa waa yaga ya oo ummaddii ka dambaysay yagay ku dayanaysaa innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih waa a'immatu ddiin waa aclaamu almuslimiin waa muslimiinta kuwoodii aclaamta ahaa ee la bidhaansanayey yacani waa culammadii ka dhignaa kal aclaam buurahoo kaley ka dhigan yihiin buurta waa la tilmaansadaa kaannahu calamun fii ra'sihi naaru khansaa maxay tidhi yacni waxay tidhi sakhri markay ammaanaysay kaannahu calamun fii ra'sihi naaru waxaad moodaa bay tidhi buur baad moodaa korkeeda uu saaran yahay dab buurtii meel fog bay ka muuqanaysa haddii korkeeda dab laga shido goortuna habeen tahay dee waxaa laga arkayaa masaafo aad iyo aad u fog baa laga arkaya marka waa calaamu lmuslimiin yani waxa weeye waa muslimiinta kuwoodii imaamyaalka ahaa ama culammada ahaa ee kal aclaami ka dhignaa sida buurahaasoo kale loo tilmaansanayo aclaam waa jamcu calam calamna waa buurta radia allahu canhum ajmaciin ilahay ha ka raalli noqdo dhammaantood xaalay dhan yihiin ilahay ha ka raalli noqdo sheekhu halkan wuxuu kaga hadlay asxaabtii nebiga calayhi asalaatu wasalaam iyo fadligooda ayuu kaga hadlay asxaabta nebigu calayhi asalaatu wasalaam waa fadli badan yihiin saxaabi waxaa la yidhaahdaa man laqiya anabiya sala allahu alayh wasalama mu'minan bihi wamaata cala aliimaan waa ku kasta oo nebiga calayhi asalaatu wasalaam la kulma culammada qaar waxay ka cabbiraan man ra'a annabiya sala allahu aleyh wasalam laakiin tacbiirkaa waa laga fiican yahay waayo saxaabada qaarkood baan indhaqabin oo basiirada qalbiga ha qabaane basarkii caadiga ahaa ee dhirta lagaga baydhaayey ama lagu arkayey ashkhaasta aanu ku sugnayn oo aha acmaa haddii ru'yo aad shardido dee armaa la yidhaha waa kaa baxday yacni saxaabigaasi waa ka baxaya armaa la yidhaahdaa oo tacriifkaagama soo gudagelin inkastay doonaan maxaamil inay ku xambaaraan oo yidhaahdaan waa ciddii ru'ya ka suuragal tahay ee ciddii maanic markaysa markaa kale ka u diiday kagama baaqanayo aysaa yidhahdaan dee muraadkaygu waa sidaas iyo halkaad tawjiihinaysee aad sidaa odhanayso waxaa ka fiican mid marka horeba ishkaalla ama ijtamaca ama laqiya waa cid kastoo nebiga calayhi asalaatu wasalaam la kulanta mu'minan bihi xaaluu nebiga rumaysan yahay calayhi asalaatu wasalaam nebiga la kulanta wa maata cala aliimaan iimaanna ku dhimata ka warran haddii markaa markuu nebiga la kulmay dabadeed hadduu diintii ka noqday ow haddana markaa bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam uu soo islaamay ama nebigoo noolba uu soo islaamay laakiin nebiga dib aanu ula kulmin iimaanna uu ku dhintay ma soo gelaya khilaaf baa la geliyey saxaabiga waa soo gelaya ma soo gelaayo laakiin saxiixu waxay tahay inuu soo gelayo saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar odhanaya wain in takhallalat riddatun filasaxi ridda haba soo gudagashabe eh mar hadduu iimaan ku dhintay markuu la kulmayna uu muumin ahaa saxaabi buu noqonaya fadaa'ishii saxaabadana waa yeelanayaan cala asaxiix saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam suxbadu inay dheer tahay oo wakhti badan nebiga la kulmeen lama shardiyo bacdi baa yidhi waxaanu shardinaynaa in wakhtigu dheeraado ama khaswo uu la galo ama laba ghaswo la galo iyo wax la mid a laakiin sida culammada muxaqiqiintu qabaan waa inay taasi shardi ahayn farqi ma kale lahaa wakhti badan hadduu la kulmiyo wakhti yar hadduu la kulmay walow saaca kolay ku tahay saacad kolay ku tahay kulankiisu ha ahaado suxbadii waa ku xasilaysa suxbadii waxay ku dhacaysaa qadar yar iyo qadar badan mid walba waxaa soo gelaya saxaabada kuwii waagii hore la kulmay iyo kuwii awaakhirtii dambe la kulmay casrigan waxaa jira dad markaa odhanaya saabiqiintii horuunbaa saxaabo ah kuwan dambe saxaabada soo geli maayaan markaasay khalaa'iq fara badan oo saxaabada ka mid ay ka saareen saxaabadii khalaa'iq fara badan bay ka saareen oo ay yidhaahdeen cid kasta oo sulxulxudaybiye dabadeed ama fatxi dabadeed timi ama islaamtay ama nebiga la kulantay saxaabada kama mid ahaa laysa min asaxaaba waxaa ha dhegaysanin ya waa qowl baatila waxaas wax jira maaha wax saxiixa maaha waa wax baatil wey nusuustii adiladu waxay tilmaamaysaa cumuumkay sheegaysaa asxaabta nebigana calayhi salaatu wasalaam dhammaan waa la ammaanay inay kala fadli badan yihiin waa jirtaa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wa kullan wacada allaahu alxusna ma sinna kuwii fatxiga hortii jihaaday ee waxbixiyey oo intay wakhtigaa islaameen jihaad iyo infaaq ba la yimi iyo kuwa wakhtigaa dabadeed islaamay oo infaaq iyo jihaadkaba la yimi labada qolo ma sinna qolada horaa fadli badan ha fadli badnaadee asalka fadiilada mala wadaagaan haa wa kullan wacada allaahu alxusnaa waxaa soo gelaya bacdaalfatxi ciddii islaamtaa soo gelaysa yaa oo in markaa ta wanaagga badan iyagana loogu ballanqaaday ayaa aayaddu ku tusinaysa ta kale saabiqiintii iyo cidda saabiqiintii raacdayba dee waa la wadaajiyey ballanqaadka loo ballanqaadayo janno iyo raalli ahaanshaba waalsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada waa laga simay fadaa'il badan baa saxaabada u arooray marka waa in la ictiqaadiyaa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam inay dhammaantood cuduul ahaayeen ahlusunna waljamaca waxay qabaan alsaxaabatu kulluhum cuduul asaxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaantood waa cuduul waa qaar lagu kalsoon yaho cuduul ah ibnu xasmi waxa buu yidhaahdaa wa kullan wacada allaahu alxusnaa waxaa laga qaadanayaa si caama ah in la odhan karo saxaabadu dhammaantood waa ahlujanno waxaa kala duwan tacyiinka iyo iyo cumuumka cumuumkaa laga qaadanaya kulluhum inay ahlu janno yihiin ya ilaa khaatimada inuu iimaan ku dhintay baa dhici karta afraadda qaarkood dee in waxa weeye yacni markaa la shakin karo calaa kulli xaal si caama waxaa loo odhanayaa wa kullan wacada allahu alxusna ciddii tacyiinan janno looga markhaati kacayna caynan baa looga markhaati kacaya laakiin waa in saxaabada dhammaantood cudul bay ahaayeen way ilaahay waa wada ammaanay rasuulkiisu waa ammaanay laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima maa fii quluubihim xataa baatinkooda la taskiyey maarata waxa qalbiyadooda ku sugan buu ilahay ogaa ya saas aawoodee lama odhan karo nifaaq buu qarsanayey lama odhan karo ciddii ridowday oo diinta ka noqotay saxaabadii waa ka baxday waayo shardigu muxuu aha wamaata cala aliimaan iimaanna ku dhinta saasa shardigu ridowday dee iimaankii waa ka baxdo isagu wuxuu noqday mid waxa weeye markaa aan saxaabadii lagu tirinayn markaa saxaabada dhammaan waa la jeclaanaya ilahay dartii baa loo jeclaanaya awhaqu cula aliimaani alxubu filah walbuqdu filah waana loo ducaynayaa radia allahu canhum waa in la yidhahdaa waa in loo duceeyaa waa in wanaag laga sheegaa waa inaan xumaan laga sheegin waa inaan la caayin waa inaan la dhaleecayn waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waa loo ducaynaya cidda saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cayda ama dhaleecaysaa dee waxay khilaaftay siduu ilahay inoo sheegay caaishaa loo sheegoo la yidhi dad baa saxaabadii nebiga sala allahu aley wasalam caayaya markaasaa waxay tidhi ilaahay baa wuxuu doonay ajarka inaanu ka goyna ajarkii u socdo oo dadkaa caayaya yagii waxba yeeli maayaan saxaabadii nebiga sala allahu alay wasalam maantao dhan hadday caayaan iyagunbaa naftooda luraya yaa yo naatixa aljabali alcaali liyuslimahu ashfiq cala alra'si laa tushfiq cala aljabali buurta weyn ninka madaxa la dhacaya hirdinayow war madaxaaga u tudh buurta waxba ha u tudhin haddaad tidhaahdo hidh markaa buurta u waalo hidhkaa la dhac oo buurta ku burburi dee kuma burburin karaysid aduunbaa isluraya ya marka waxaa weeye saxaabada wax la yeelayaa ma jiro innagay dan inoo tahay inaynu ka gaabsanno saxaabada aynu ammaanno saxaabada aynu u ducayno dan bay inoo tahay laakiin iyaga wax la yeelayaa ma jiro sawaab iyo ajar bayna dee ka helayaan intaas marka waxa weeye cidi ay dhaleecaynayso ya ciddan dhaleecanaysa hadday xasanaad leedahayna dee xasanaadkooda la siinaya qadar u munaasiba ayaa laga siinaya laakiin saxaabadii wax la yeelaya ma jiro nebiguna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa tasubu asxaabii fawaladii nafsii biyadih low ana axadakum anfaqa midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa xadiidka saxiixaynka nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam asaxaabtaydaha caayina ha caayina waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugantoo allaah ahe hadduu midkiin baxsan lahaa buurta uxud wax la miisaana buurta uxud wax la mid ah oo dahaba hadduu baxsan lahaa dheglay midkood baxsaday ama dheglay barhkeed oo midkood baxsaday ku gaari maayo buurta dhan ee dahabka ah ya waxay ku tusinaysaa fadaa'ishooda iyo darajadooda inaan cidi gaadhay taasay tilmaamaysa darajaadkood waa darajaad caaliya sabaqa dirhamun miata alfi dirham miata alfi dirham hal dirham baa wuxuu ka dheereeyey boqol kun oo dirham xaalad cidhidhiyay ku sugnaayeen dhowe iyo dheere hadday qaraabo tahay iyo hadday khayrkood tahayba waa laysu gaashaday meel keliya laga soo wadaganayey nebigay garab iyo gaashaan u ahaayeen waa daafacayeen yacni waxa weye dhowiyo dheeraba waa ka celinayeen ansaartii nebigay ahaayeen leebabka la soo ganaa qaarkood isu dhigayeen si aanu nebiga ugu dhicin ayay iyagu isu dhigaya iyaga si ugu dhaco haddamaaragta yani waxaa jira qilatu daati lyad baa jirtay xoolaha la haystay waa yaraayeen markaasaa dabeedna xoolihii ay u hureen oo naftii ay u hureen oo wakhtigii ay u hureen oo waxa weeye dhulkoodii ay ku dhasheen yacni ay uga haajireen liajli illaah muhaajiriintaana sii fadli badan hadda maaragta yani waxa weeye khayrka ay la yimaadeen waa khayr cadiim ta kale diintii bay barteen oo soo naqliyeen diinta ummaddu akhrisanayso ilaa yowmi alqiyaama saxaabadaa soo guuriyey oo soo gaadhsiiyey dadka kale marka waa cilmigoodii dadka ay bareen ee nebiga ka soo rareen isagoo yacnii intee goor labanlaaban ayuu iyaga u tegayaan shay kastoo diina ah oo markaysa markaa ummaddu ku camalfalayso dariiqa saxaabadu soo maray sawaabkiisa isagoo adcaaf mudaacafa mudaacafa laban laaban ayuu asxaabtii nebiga sala allahu alay slam gaadhaya hal xadiis oo midkood soo wariyey oo ay ku camal faleen intee qof ay ku camal faleen qarnan bacda qarnin bacda qarnin ayaa loo qoraya markiisa ajarkiisa markaasaa qabrigiisa isagoo ku sugan baa sawaabkii ajarkii u soconaya sawaabkii ajarkii u soconaya qur'aanka la akhrinayo axaadiista la akhrinayo masaa'isha fataawahee laga soo naqlinaayo yani waxaw kullu dalika ariiqooda laga helay ariiqooda ayaa laga helay marka saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waa in qalbigaaga cuqdad aanad ugu hayn walaa tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu inaad saxaabada cid ka mida necbaato ma aha waa in saxaabada laabtaadu u nabad qabtaa carabkaaga iyo qalbigaagaba waa in saxaabadu kaa nabad galaan waana inaad u jeclaata liajli illaah ilaahay dartii manasa u jeclaata suu ilaahay mac kaala dhigo almar'u maca man axab qofku wuxuu wehelinayaa ou la mac noqonayaa cidda marka u jecel yahay marka saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam waa in la jeclaadaa waa in maxaasintoodiiyo wanaaggooda la sheegaa wixii dhexdooda ka dhacay waa in laga gaabsadaa wa numsiku cani alkhawdi fiima shajara baynahum nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ida dukira asxaabii faamsikuu haddii asxaabtayda la sheego oo la soo qaado ka gaabsada xadiiskana sheekh albaani waa saxiixinaya idaa dukira asxaabii fa amsikuu saxaabadayda haddii la sheego ka gaabsada waxbaha ka sheegina akhbaarta markaa saxaabada laga soo naqlinayo ee waxyaalaha tawaariikhda iyo siyarka iyo ay qorayaan waxa weeye wixii markaa wax ku sugan yihiin ama markaa laga dareemaayo inay markaa masaawi ay sheegayaan waa in marka laga tawaqufaa sida badanna tawaariikhda iyo siyarka sixa looma laazimo walyaclam aaalibu biana asiyara tajmacu maa saxa wamaa qad unkira alxaafid alciraaqi markuu tiiriyey alfiyada siirada ah iyadoo uu siiradii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka warramayo ayuu haddana afeefanaya muqadimada kodda siiradu ka warramaya ma aha siirat alasxaab iyo tawaariikh almashaayikh tawaariikh alaimma iyo siyar alaimma ma aha waa siiradii nebiga sala allahu aleyh wasalam markaasuu yidhi walyaclam itaalibu biana siyara ha ogaado ardaygu in siirooyinku tajmacu maa saxa wama qad unkira inay kulminayso wax saxiixa iyo wax munkara mid walba waalqasdu dikru maa awrada ahlu siyar bihi wa in isnaaduhu lam yuctabar qasadkuna wuxuu yahay maqsuudkii hadda aan rabaa wixii ahlu siyar sheegeen inaan sheego oo nadmiyo ayaa muraadkaygu yahay wa in isnaaduhu lam yuctabar sanadkiisu muctabar bayaanu noqon yacnii ha odhannin buu u jeedaa xaafid alciraaqi baa nadmiyayoo waa saxiixa odhan saas aawoodee waxyaalaha siirooyinka ku saabsan intaas ka soo qaadato masaa'il fiqiya ama ictiqaada inaad ku binayso adaan sixa u haynin hebel baa sheegay iyo hebel baa sheegay waanaad iska jirtaa siiradii nebigu sidaa keliyey shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa waxyaalaha masaawidooda lagu soo wariyey saxaabada qaarkood waxay u qaybsamaan saddex qaybood minha maa huwa kadibun waxaa ka mida ah wax been ah aan asalba lahayn waxaa kaloo ka mida ah wax asal leh laakiin ziyaado iyo nuqsaami gashay oo waxna lagu daray waxna laga reebay oo wejigiisii laga bedelay waxaa kaloo ka mida ah wax sugan ama ijtihaad ama wax la mida uga dhacay qadarka ka sugan waxa la qoonsanayoe la soo wariyey waxa ka sugani waa wax aad u yar waa wax aad u yar qadarka caynkaase ka suganna maxaasintoodiiyo wanaaggooda ka badan oo dee maxaasintoodu bad oo kaley ka dhigan tahay masaawida qaar laga sheegaya ka suganna haddayba dhacdo waxay noqonaysaa dee dhibic markaa ku dhacday bad dee dhibici maxay bad ka tari bad xasanaada maxaa dhibici ka tari ja'at maxaasinuhu bialfi shafiici matay qaar odhan jireen maxaasintiisa kun shafeeca qaad la imanaya waa beyt shatrigiisii dambe marka xasanaadkooda ayaa ka haalib oo ka badan waana laga dhaafayaayo ama marka waxa weeye shafaacadii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa lagaga dhaafi ay dadka ugu xaqnimo badan yihiin ama xasanaadkoodaaba ka haalib noqonaya waxaaba dhacda dee qaarkood inay dembiga ka toobad keeneen oo saxaabi hadduu dembi markaa galo dembigii musir kuma noqdo waa dhici karta saxaabi inuu dembaabo maacis waa sinaystay khaamidiya waa sinaysatay inankii nebiga sala allahu aleyh wasalam aabbihii u keenaayey wuu sinaystay gabadh buu sheegay inuu ka sinaystay gabadhii markaa waa qiratay iyaduna marka inay sinaysatay waxaa ka mida qaar wax xaday oo gacanta la gooyey qaar sinaystay oo xadkii laga jaray alxuduudu kafaaraatu liahliha xuduuddaa kafaaraad ah waana toobad keeneen alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi albidaaya yacnii sidee saxaabi uu markaa u sameeya shay macsiyaha o dhan macsuumiin ma aha laakiin hadday dambaabaan ibnu taymiya wuxuu odhanayaa dembiga kuma israaraane waa ka toobad keenaanoo towbadkeenkaa waxay ku gaadhaan derajo ka koraysa derajaday ku sugnaayeen qabla dembi bay toobaddaa ku gaadhaan bay toobaddaa ku gaadhaan markaa saxaabada nebigu sala allahu alay slam waa fadli badnaayeen waa a'immatu diin ilaahay baa uga raali noqday inay nebi muxamed sala allahu aleyh wasalam eh, asxaabtiisii noqdaan ilaahay wuxuu u dooray khayr alasxaab ummaddana iyagaa u khayr badan nebiga marka laga yimaado khayru ummatii qarnii wa fii lafdin khayrukum qarnii wa fii lafdin khayru nnaasi qarnii saddex lafdi dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum cid ka dambaysa saxaabada fadligoodii ma gaadhi kartaa jawaabtu waxay tahay saxaabada saabiqiinta waa laysla ogol yahay biijmaaci sunnati waljamaca cid ka dambaysa inay fadligooda gaadhi karin waa bilijmaac cidda aan ahayn saabiqiinta ee bacda alfatxi islaamtay derajadooda ma la gaadhi karaayo cid ka dambaysay ma gaadhi kartaa mise ma gaadhi karto taa waxaa ku sugan khilaaf jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin maya axad nebiga arkay calayhi asalaatu wasalaam isagoo nebiga rumaysan iimaanna ku dhintay ruux ka dambeeyey oo aan nebiga arkin ama la kulmini derajadiisa ma gaadhi karo ama imaam ha noqdo ama caalim ha noqdo ama khaliife caadila ha noqdo saas aawadeed ayaa a'immada qaarkood sida imaam axmed oo kale markii lagu yidhi inuu imaam axmed ahaa baan filaya cumar ibnu cabdilcasiis iyo mucaawiye kee fadli badan wuxuu ku jawaabay waa saxaabi mucaawiya dagaaluu nebiga la galay sala allahu alayh wasalam boodhka ku soo duulay sankiisa ma gaadhi karo cumar cumar ibnu cabdilcasiis calaa kulli xaal ama faraskiisa boodhka ku soo duulay ha ahaato ama boorka isaga ku soo duulee nooc mubaalaqa ayaa ku jirta calaa kulli xaal saxaabada nebiga sala allahu alay waslm darajadooda si loo gaara waa adagta marka jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin lama gaari karo xataa kuwan saabiqiinta ahayn derajadooda oo cid ka dambaysay ma gaari karto ibnu cabdilbar sheekha la yidhahdo ayaa wuxuu yidhi maya ciddaan saabiqiinta ahayn derajadooda waa la gaari karaayo dad ka dambeeyey waa gaari karaan waana dhaafi karaan wuxuu deliishaday xadiiska sheegaaya ina min waraa'ikum ayaaman liلsaabiri fiihinna ajru hamsiina minkum qaluu awa minhum qaala bal minkum liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana xadiiskaana culammada qaarkood baa quweeyey sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada quweysay waa xadiis haabita dabadiin waxaa ku sugan maalmo ka sabra ay u sugnaatay ajar konton idinka mida konton idinka mida ajarkooda ayaa ka sabra u sugnaaday qaaluu awa minhum waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow ma konton yaga ka mida ajarkoodaa u sugnaaday qaala bal minkum mae konton idinka idinka mida ajarkooda ayaa u sugnaaday helayaan saxaabadu waa istiqraabeen markaasaa nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam sababta nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam sababta liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaana sababtu waxay tahay idinku waxaa helaysaan xaqa wax idinku kaalmeeya walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana ma helayaan iyagu xaqa wax ku kaalmeeya ma helayaan xadiiskaasuu deliishaday sida markaa laakiin saxiixa ahi waa sida jumhuuru ahlilcilmi ay ku tageen ama xadiiskani siduu sheegaayo waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waa mas'ala mucayana laga tilmaamayaa in lagaga fadli badanayo wa fadli muqayada shay mucayana haddii cid lagu fadilo ma sheegayso cala aliطlaaq inuu uga fadli badan yahy oo fadligu wuxuu qaybsamaa mutlaq iyo muqayad nebi aadam calayhi asalaatu wasalaam tafdiil muqayada ayaa la fadilayoo ilaahay wuxuu ku abuuray labadiisa gacmood lima khalaqtu biyaday waa tafdiil muqayad tafdiil muqayad weeye nebi muuse calayhi asalaatu wasalaam ilaahay waa la hadli jiray hadalka ilaahay buu maqli jiray waa tafdiil muqayad mar iyo laba toonna kama dhicine marar badan bay ka dhacday nebi ibraahim laynooma sheegin inuu ilaahay la hadlay qacanna waxaa fadli badan nebi ibraahim marka inuu ilaahay la hadlay nebi muuse waa tafdiil muqayad nebi muxamed ilaahay waa la hadlay laakiin leylat alisraa waalmicraaj bes ayuu ilaahay la hadlay hadal uu hadalka ilaahay maqlay marka tafdiilka muqayadkii ma laasimsanaayo tafdiil mutlaqa cali bnu abi aalib si abubakar waa uga fadli badan yahay xagga nasabka marka laga eego oo isagii waxa weeye waa aalu beyt laakiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan laysuu min aali ilbeyt ahlulbeyt kama mid aha waa tafdiil muqayad tafdiil mutlaqa ma keensanayo tafdiil mutlaqa ma keensanayo saxaabada qaarkood ashyaa mucayana in lagu fadilay waa jirtaa haddana tafdiil mutlaqa ma keensanayo abu cubayda amiinu haadi lummu nebigu ku magacaabay sala allahu aleyh wasalam waa tafdiil muqayad haddamata saas aawoodee alcalaamatu ibnulqayim wuxuu odhanayaa faalfadlu du taqyiidi laysa bimuujibin fadlan cala aliطlaaqi min insaani laa yuujibu ataqyiidu an yuqdaa lahu bilistiwaa'i fakayfa birujxaani id kaana du liطlaaqi xaaza min alfadaa ili fowqa di taqyiidi bilixsaani nadmi dheer buu markaa waday oo nuuniyada ka mid ah oo ay saddexdaa bayd ka mid yihiin marka tafdiilka muqayadka ima laasimsanayo tafdiil mutlaqa bale waxaanu keensanayn sinaanshaanu keensanayn iska daa inuu ilaaqba u keensado inuu fadli tahay sinaansho ma keensanayo haddii kani fadaa'il kale u koobsaday waxa loo fadilay waa maxay liannakum tajiduuna cala alxaqi acwaanan walaa yajiduuna cala alxaqi acwaana marka khasladaa marka laga eegayo baa konton idinka mida ay ka fadli badan yihiin baa laga tilmaamaya laakiin wixii kale waa ka soo hadhaya fadaaisha marka waxa weeye dee hadda ay helayaan ciddaasi waa fadli ku saabsan mas'aladaas khasla mucayana ee tafdiil markaa mutlaqoo sii daysan oo cala alitlaaqa maaha dagaalka nebiga ay la jihaadeen ee la dagaal galeen ee nebiga daaficeen ee nebiga garab siiyeen ee u gargaareen ee cadawiyadiisii ka caabiyeen maxaa loo dhigay marka sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen ayaa saxan adif ilaa dalika ibnu cabdilbar waa mutaakhir wa min almuta'akhiriin man salafuhu fii hada alqowl afar qarnaa ka horreeyey imisuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriguu dhintay sannadaa waxaa dhintay xaafidu almaqrib iyo xaafidu almashriq alkhatiibu albagdaadi xaafidu almashriq ibnu cabdilbar xaafid xaafidulmaghrib baa sannadaa dhintay marka maadaama ay afar qarni ka horreeyey culammadii ka horraysay wejigaa haddaynay marin oo salaf aan loo haynin dee sawaabku inuu sida kale yahay markaana waa sii caddaanays saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ugu fadli badan alcasharatu almubasharuuna biljanna tobanka jannada loogu bushaareeyaa ugu fadli badan tobankana waxaa ugu sii fadli badan abubakar waxaa ku xiga cumar waxaa ku xiga cuhmaan waxaa ku xiga cali lixda kale tafdiilkooda waa laga gaabsadaayo iyaga dhexdooda lama kala fadilo waayo naqli uma hayno ibnu xasmi wuxuu ku tegay qowl shaad ah oo odhanaayo saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ugu khayr badan zawjaatu nabiyi sala allahu aleyh wasalam waayo nebiga sala allahu aleyh wasalam maqaamka uu jannada ka galo ayay la gelayaan oo meel hoose lama dejinayo tacliilka noocaasuu ku dhisan laakiin axaadiista iyo adiladu waxay sheegaysaa in casharatu almubasharuun biljanna ay ugu fadli badan yihiin khaas ahaan inay ugu khayr badan yihiin abubakar uma cumar uma cuhmaan uma cali sida adiladu sheegayso in lagu tagaana saxdu tahay abubakar inuu saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ugu fadli badan yahay adilaa sheegaysa adilada sheegaysa waxaa ka mid a ah in nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi in allaha itakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliila walow kuntu mutakhidan min ahli alardi khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila cid arladan ku sugan haddaan khaliil ka dhigan lahaa abubakar baan ka dhigan lahaa baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam xadiiska saxiixaynka waxaa laga qaataa inuu afdalu saxaaba markaa yahay ila afdalka inuu ka dhigtaa ansab ahe hadduu cid ka dhiganaya waxaa kaloo u daliila nebigu sala allahu aleyh wasalam camr ibnu caas wuxuu weydiiyey dadka yaad ugu jeceshahay wuxuuhi markaa nebiga u yimaada nebigu ay soo dhoweyn jiray si fiican buu ii qaabili jiray ilaan sidhi aad buu ku jecel yahay markaasaan waxaan weydiiyey buu maalintii dambe yaa dadka ugu jeceshahay qaala caaishatu caaishaan ugu jeclahay buuhi caaisha ayaan ugu jeclahay min alrijaali xagga ragga yaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabbaheed baan ugu jeclay buuhi qaala umma man qaala cumar markaasuu deedna rag kalena sheegay buuri xadiidka asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim waxaa kaloo uu sheegay nabigu sala allahu aleyh wasalam aba allah waalmuslimuuna ila abaa bakrin ilaah iyo muslimiintuba waa diiday abubakar mooyaane cid kale abubakar fadaa'ishiisa waxaa ka mida inuu cumar mas-uuliyadda u dhiibay wax alla wuxuu khayr imaaradaa cumar kula yimi oo ku sameeyey fii imaaratihi abubakar intaasoo kale u sugnaatay ila isagaa u sabab ahaa shamac ka mida casharatu lmubashariin biljanna islaamkooda waxa u sabab ahaa abubakar laan yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam man dala calaa khayrin falahu milu ajri faacili fadaaisha abubakar waa fara badan tahay xadiis kale waxaa ku soo aroortay cid kastaan u yeelay kab waa u sugnaatay abubakar mooyaane xadiiskaana culammada qaarkood baa quweeyey ama soo dhoweeyey waxaa kaloo u daliila xadiidka bukhaariga cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi iyadoo nebigu nool yahay calayhi salaatu wasalaam baan waxaan odhan jiray ummaddan waxaa ugu khayr badan abubakar waxaa ku xiga cumar riwaaya waxay ziyaadinaysaa fayablugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalama fala yunkiruh warkaasi intuu nebiga gaadhaan aynu inkiri jirin oo diidi jirin calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku sugan kunaa laa nacdilu biabii bakrin axadan abubakar cid lamaannu simi jirin abubakar marka laga yimaadana cumar cid lamaanu simi jirin abubakar wuxuu aha khaliifatu rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu xijiyaa oo lagu labaynayaa faaruuq oo cumar ah in allaha jacala alxaqa cala lisaani cumara wa qalbih xadiis waxaa lagu soo wariyey ilaahay xaqa wuxuu ka yeelay carabka cumar iyo qalbigiisu ka yeelay xadiiskaana culammada qaarkood waa taxsiiniyeen waxa uu ahaa mulhamu haadihi alumma ama muxadasu haadihi alumma ummaddan kii la ilhaamin jiray oo wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxadasuun in yakun fii ummatii axadun fahuwa cumar xadiiska saxiixaynka ummadihii idinka horreeyey waxay lahaan jireen qaar la ilhaamiyo haddii ummaddayda cidi kaga jirto kaasi waa cumar sidaas daraaddeed cumar wax kastuu yidhaahdo saasaan u malaynayaa sida badan waxay u dhici jirtay siduu yidhahdo waa u malaynayaa ina ashaytaana la yafraqu minka yaa cumar shaytaanku waa kaa baqaa cumarow dariiq haddaad marayso dariiq kalu qaadaa axaadiis sheegaysoo sixaaxaa jirta macnaha tilmaamaysa oo saxiixa ha yeeshee taasi waa munaaqib ashyaadaasi fadiilada maqaamka labaad inuu joogay atbaacda nebiga sala allahu aleyh wasalam marka laga hadlaayo waxaa caddaynaya xadiiskii tilmaamayey saxaabadu inay odhan jireen abubakar cid la masayn mayno nebiga dabadii calayhi salaatu wasalaam abubakar kadibna cumar cid la masayn mayno riwaayo kale ay sheegayso kunna naquulu wanabiyu xayun khayru hadihi alummati bacda nabiyiha abubakrin uma cumar fayablgu dalika anabiya sala allahu alayh wasalam fala yunkiruh yani waa fadiilo sariix ah inuu yahay afdal alumma bacda anabiyi wa abi bakrin nebigii abubakar marka laga yimaado isagu inuu ugu fadli badan yahay ummadda inta kale sidaas daraaddeed ahlucilmigu waxay yidhaahdaan nebiyada marka laga yimaado dadkoo dhan waxaa ugu khayr badan abubakar waxaa ku xiga cumar sababta sidaa ay u yidhaahdeen waxay tahay ummadahoo dhan waxaa ugu khayr badan ummatu muxammed kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummadta ugu khayrka badan baa tihiin ee dadka loo soo saaray xadiiskuna wuxuu sheegayaa xadiiskii mucaawiyat bnu xayda alqushayri in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah antum tuwafuuna sabciina ummah waxaad dhammaystiraysaan oo toddobaatan ku tihiin oo buuxinaysaan toddobaatan ummadood baa tii toddobaatanaad aa ku tihiin antum khayruha wa akramuha cala allah ummadahaas toddobaatanka ahoo idinku aa ugu khayr badan tihiin ilaahay agtiisana aa ugu sharaf badan tihiin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiiskana imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa xadiis xasan ah marka ummadihii maadaama ay ugu khayr badan tahay ummatu muxammed ay ugu khayr badan tahay ummatu muxammedna saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay ugu khayr badan yihiin khayrukum qarnii uma aladiina yaluunahum ama khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum asxaabtii nebigana calayhi salaatu wasalaam abubakar ugu khayr badan yahay kadibna cumar ku xigo waxay caddaynaysaa dadkoo dhan marka laga yimaado nebiyada laga reebo inta kale oo dhan waxa ugu khayr badan awalintii iyo aakhiriintaba abubakar waxaana ku xiga cumar ciddii afdalka ahayd baa loo dhiibay khilaafadii oo rasuulka sala allahu aleyh wasalam khaliifo ka noqotay qaraabo ahaan ciddii ugu dhoweyd nebiga calayhi salaatu wasalaam lagama dhigin khaliifadii nebiga khaliifada ka noqonaysay calayhi salaatu wasalaam ee ciddii afdal ka ahayd baa laga dhigay qolyaha shiicadu waxay leeyihiin jagada waxa iska lahaa cali waa laga xoogay xoog baa laga qaaday abubakar iyo cumar baa ka qaaday nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxay ku leeyihiin isagu u dardaarmay iyadoo uu nebigu u dardaarmay oo dardaarankii nebiga uu haysta calayhi salaatu wasalaam ayaa haddana cid kale u tashatay jagadiina ka qaaday way siisayna mid waayey ay ka yeeleen oo muxuu uga hadli waayey haddaa su'aasha imanaysaa waxay tahay muxuu uga hadli waayo xadiiska uu sidaa nebigu ku sheegay hadduu jiro muxuu u sheegi waaye o u soo saari waayo waxay ku leeyihin cumar buu ka baqayey oo calilibaax buu ahaaye oo geesi buu ahaaye ila dagaal ma taagnee kelmaddiisa inaanu sheegan karin buu maqaamkiisu agtiinna ku yahay miyaa miyaa ammaanaysaan mise waa caayaysaan ta kale saxaabadoo dhammi ma waxay isku raaceen dulmi naska uu nebigu ugu dardaarmay hadduu jiro muu sheego bannaanka soo dhigo waxay yidhahdeen muslimiintu inay ta faraaruqday ku baqayey si kalay u dhigeeno waaya abubakar iyo cumarba markay tageen waa jawaab kale labadooduba markay tageen ee uu cumar yidhi taladii waxay dhex taallaa lix nin lixdiinna kii qabtaaba waa u suubamaa inuu madax noqdo lixdana cali uu ku jiro dhexdiinna iska doorta maxaa u diiday inuu yidhahdo war uma sinine anigu dardaarankii nebigaan haystaayo haddii tii hore lay dhaafiyey naskii waa kan muxuu u odhan waayey waatii cabdiraxmaan ibnu cawf uu ku yidhi war lix way badan tahay ee talada aan soo koobno saddex isugu celinno markaasaa saddex meesha ka baxday oo mid uu yidhi anigu waxaa iga wakiila cali oo taladaydii calaan u dhiibay midna wuxuu yidhi taladaydii cuhmaan baan u dhiibay midna wuxuu yidhi taladaydii cabdiraxmaan baan u dhiibay saddex baa meeshii ka baxay saddexdii kale isku soo hadhay oo cabdiraxmaan ibnu cawfna ka mid yahay cusmaanna ka mid yahay calina ka mid yahay ayuu cabdiraxmaan yidhi anigu ma doonayo jagadan idinkumana haysto laakiin labadiinnaan idin kala doorayaa mid waliba fadaa'isha iyo manaaqibta uu leeyahay waa garanayaa fadaa'ishii wax ka miduu sheegay kama gaabinayo inaan arrinka noocaasa ku cadaalad sameeyo labadiinna mid walba ballan waxaa igu dhiibtaan oo igula ballantaan haddaan isaga mas-uul ka dhigo inuu caddaalad samaynayo ow cadli la imanayo haddaan ka kale mas-uul ka dhigana inuu samci iyo taaca la imanayo cahdiga igu dhiiba cali iyo cusmaan labaduba cahdigay dhiibeen muxuu odhan waaye adigu dooristaa doorto looma baahnee nebigaa doorayoo xadiis baan hayaa cusmaan iyo anigu uma sinnin muxuu odhan waaya ma odhan cahdigiibuu sidii ku dhiibay cabdiraxmaan ibnu cawf dad badan buu la tashaday ou tala weydiiyey cali iyo cusmaan iyo maynu ka dhignaa keebaad ku talin lahayd dadkii ahlu ra'yiga ah uu la tashaday waxay fadilayeen cusmaan bay fadilayeen kadib wuxuu idhi waxaan arkay dadku inaynay cusmaan cid la masaynaynin oo cid la simaynin gacantuu u dhiibo cusmaan buu la baayactamay calina waa la baayactamay muxuu cali ula baayactamayaa haddii arrinka noocaasii dulmi yahay muxuu uga hadli waayey muxuu marka hore u joojin waayey muxuu markay dhacday odhan waayey wixii markaa waxa weeye naska khilaafsani waa marduud intaa midna ma dhicin waxaa kaloo raacdaa abubakar waa la baayactamay markii dambe cali oo baycada waa gala hadduu markaa abubakar gaaloobay siday raafidadu sheegayso shiicada ahi ila gaal wilaaye kuma laha muslimiintee muxuu baycada ula gala cali kama qabin abubakar iyo cumar sida shiica ka qabto cali kama qabin kamana aaminsanayn waxaa u daliila mid walba wuxuu ahaa mid ateeca ayuu u ahaa mid taaca ula imanaya ayuu ahay oo ateecaya baycana kula jira weliba cumar wuxuu u guuriyey inantiisii buu u guuriyey ma ciduu ka aaminsan yahay inay gaal tahay buu inantiisa u guurinayaa miya wax jira waxaasi maaha khilaafada dardaaran uu nebigu sala allahu alayh wasalam cid u dardaarmo sariixi ma jirto tilmaamo uu nebigu tilmaamay waa jirtaa oo uu ishaaray abubakar sida aba allaahu walmuslimuuna ilaa abaabakrin isagoo nebigu sakaraadaya ayuu wuxuu yidhi ii keena kitaab aan idiin qoreen si aydaan isu khilaafin nebiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku jiraa sakaraadkii saxaabada qaar baa waxay yidhaahdeen rasuulku waa xanuunsanayaa ha dhibina kitaabka ilaahay baa idinku filan qaarna waxay yidhaaheen kitaabkii ha la keeno qoraalkii u qori lahaa waa la iskhilaafay kadib wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam yidhi iga baxa markay baxayeen ayuu wuxuu yidhi aba allahu waalmuslimuuna ilaa abaabakrin ilaahay iyo muslimiintuba waa diideen abuubakar mooye cid kale xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay saxiixuu ku sugan yahay qolyaha shiicadu waxay leeyihiin markaa wuxuu qori lahaa cali baa mas-uuliyadda qabanayaa laguma qabsado dee xadiiska kuma sugnaa inuu sidaa qori lahaa tilmaan sidaa tilmaamaysaana kama muuqato bale riwaayadu waxay tilmaamaysaa abubakar inuu sheegaaye waa kaa yidhi markay baxayeen aba walmuslimuuna waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin ilaah iyo muslimiintuba cid kale waa diideen abubakar mooyaane saasaa abubakar loogu dhiibay iqtaduu biladayni min bacdi abii bakrin wa cumar xadiiskaana culammada qaarkood baa taxsiiniyey inkastoo ahlucilmiga qaarkood ay iclaaliyeen islaam baa nebigu u ballanqaaday inuu wax siinayo markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allaahi haddaanan ku helin maxaan yeelaa waxay tilmaamaysaa haddii aad dhimato ballanqaadkaagii xaggaan ka helayaabaa macnuhu dhacaya nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam in lam tajidiinii faatii abaa bakrin haddaad i weydo abuubakar u tag tilmaamahaasi waxay tilmaamayaan abubakar in nebigu ishaaray laakiin aanu nasgarayn se tilmaamay ishaara wax nasoo ku soo arooray oo sheegaaya cali inuu nebigu u dardaarmayna ma jiro dardaaran cali uu dardaarmay ma jiro calina waa laga mudnaayo dee khulafada kalaa ka fadilnayd marka mas-uuliyaddii waxaa loogu kala dhiibay al afdal alafdal umma alafdal umma alafdal siday u kala fadli badnaayeen baa loo kala hormariyey abubakar iyo cumar nebiga sala allahu aleyh wasalam maqaamkay ka joogeen wuxuu ahaa maqaam aad u sarreeya axaadiis fara badan bay ku soo aroortaa in nebigu sheego sala allahu aleyh wasalam anigii abubakar iyo cumar baa gallay anigii abubakar iyo cumar baa baxnay anigii abubakar iyo cumar axaadiis badan bay ku timi saasay nebiga ugu lamaanaayeen calayhi asalaatu wasalaam mar baa nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa baqaratun takallamat sac baa hadlay dadkii baa yaabay ma sac baa hadlay markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ana uuminu wa abuubakrin wa cumar anna waa rumaynayaa abuubakar iyo cumarna waa rumaynayaa waxaa xadiisku markaa sheegaya abuubakar iyo cumar inay dadka kale ka iimaan weyn yihiin marka nebiga laga yimaado calayhi asalaatu wassalaam maadaama uu nebigu sidaa u soo gaar yeelay fadaa'ishoodu way fara badan yihiin wayakfiika min alqilaadati ma axaata alcunuq abubakar khaliifatullah ma ahayn waa khaliifatu rasuulillah sida shiikhuba ku itlaaqahay khaliifatullaahi shakhsi in la yidhaahdo ma aha axaadiis badan bayna ku soo aroortay khaliifatu rasuuliillaah ama saxaabadu inay kula khitaabi jireen yaa khaliifata rasuuliillaah rasuulka ilaahay khaliifadiisiiyow kii ka khalafka ahaayow ilaahay khalaf lagama noqdo ilaahay isagaa khaliifo ahee isaga khaliifo lagama noqdo khalafna waxaa laga noqdaa cid ama dhimatay ama maqan oo hayb ah oo haa'ib ah man khalafa haaziyan fii ahlih cid maqan waa laga khalaf noqdaa cid dhimatayna waa laga khalaf noqdaa ilaahay lagama khalaf noqdo isagaa cid ka khalaf noqda allaahumma anta asaaxibu fi asafari waalkhaliifatu fi alahli saas aawoodee khaliifatullaahi in la yidhaahdaa waa halad waa khaliifatu rasuuli illaah calayhi asalaatu wasalaam waxaa la soo wariyaa in mar lagu yidhi abubakar oo nin acraabiya ku yidhi yaa khaliifata allah wuxuu ku jawaabaa la yidhi lastu bikhaliifati illaahi inama ana khaliifatu rasuuli illaah khaliifadii ilaahay ma ihi ee rasuulka khaliifadiisii baan ahay asidiiq waa kii run badnaa wa kasiiru sidqi waxaa kaloo loo fasiraa waa kasiiru tasdiiq waa kii rumaynta badnaa cumar isaga laqabkiisu wuxuu ahaa alfaaruuq labaduba waxay ahaayeen nebiga sala allahu alayh wasalam kaalmeeyayaashiisii wasiiraa rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam wa dajiicahu fii qabri sheekh culammadii hore ka mida la weydiiyeoo la yidhi abubakar iyo cumar bal maqaamkay nebiga ka joogeen ka warran wuxuu yidhi xabaalahooda eeg maqaamkay ka joogeen waa inay hadda dhinaciisa ku aasan yihiin oo sidaa geeridaba ay ugu lamaanaadeen oo xabaalahoodii sidaa isugu lammaan yihiin ayaa noloshiina ay ku lamaanaayeen oo ugu dhowaayeen dadka ugu dhowaayeen cid oo uga dhowayd ma jirin sheikhu wuxu uhi waxaan ku saddexaynaynaa bidinnuurayn labada nuurkii u saaxiibka ahaa bidinnuurayn labada nuur waxaa loo jeedaa dinnuurayn loogu itlaaqay inuu laba hablood oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhalay inuu marba mid guursaday sidaasaa dinnuurayn loogu itlaaqo loogu magacaabay cuhmaan ibnu cafaan waa fadli badnaa nebigu sala allahu aleyh wasalam jannu ugu bushaareeyey sida khulafada kaleba uu jannada ugu bushaareeyey sida baaqi alcashara uu jannada ugu bushaareeyey nebigu wuxuu ku sheegay calayhi asalaatu wasalaam cusmaan inuu xishood badan yahay oo malaa'igtu ka xishooto nebiga iyadoo bawdadiisa wax ka midii ay faydan tahay oo maradu aynay saarnayn ayaa abuubakar soo galay maradii ma saarin cumar baa haddana soo galay maradii ma saarin cusmaan baa la yidhi waa soo gelayaa markii buu marada saaray bawdadiisa qadarkii muuqanayey ayuu maradii ku asturay maradii ku duwoo saaray caaishaa markii dambe waxay weydiisay yaa rasuula allaahi bawdadaada wax ka midoo faydan baa abuubakar soo galay maradii kumaa duwin cumar baa soo galay kumaa duwin cusmaan baa soo galay deedood ku diday yacnii labadii hore ee soo galay kumaa duwine ka saddexaad markuu soo galay maxaad ugu duday sababtu waa maxay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa astaxyii min rajulin tastaxii minhu almalaa'ika alaa astaxyii min rajulin tastaxyii minhu almalaa'ika miyaanan ka xishoonaynin nin malaa'igta ilaahay ka xishooto miyaanan ka xishoonaynin xadiiskaasi wuxuu ku sugan yahay saxiixa nebigu wuxuu idhi calayhi asalaatu wasalaam iyadoo abubakar ka idan dalbay ayuu wuxuu yidhi u idan jannana ugu bishaareeya cumar baa haddana ka idan dalbay wuxuu yidhi u idan jannana ugu bushaareey cuhmaan baa haddana ka idan dalbay wuxuu yidhi u idan jannana ugu bushaaree calaa balwaa tusiibuh jannana ugu bushaaree yaday weheliso yacni dhibaato ama musiibo haleeli doontaana ay weheliso calaa balwaa tusiiba balwaaga waxaa loo jeedaa dadkii ahlufitnaha ee khawaarijta ahaa ee luunsanaaya ku kacay ee kacdoonka sameeyey ee markii dambena dilay ayaa loo jeedaa imtixaanku waa kaas khilaafada cumaan muddadeedu waa dheerayd markii dambena dadka ahlufitnaha ee khawaarijta ah ee lunsan ayaa ku kacay isweer bay gurigiisi ka qabteen waxaynay ku yidhaahdeen jagada ka deg isna waa diidey wuxuu diidayna ma ahayn xukun jacayl kama ahayn laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa wuxuu ku yidhi ina allaha sayuqammisuka qamiisan faida araada almunaafiquuna an takhlacahu fala takhlachu ilaahay qamiis buu kuu gelin doonaa hadday munaafiqiintu doonaan inaad siibto ha siibin markaa dardaarankaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku soconayey cusmaan ibnu cafaan waa la dilay inta aan la dilin in la daafaco isagaa diidey cali ibnu abitaalib markii lagu yidhi maxaa u daafici weydeen cusmaan wuxuu yidhi isagaa noo diiday inaannu daafacno isagaa noo diiday inaanu daafacno oo waxau idhi man salla sayfahu falaysa minnii kii seeftiisa siibaa igama mid ahee dayru iga yahay abu hurayra ayaa u yimi waa loo sii daayey isagoo seeftiisii wata cusmaan buu u tegey wuxuu ku yidhi daaba darbu yani waa ku daafacayaa oo markaysa markaa dee ama waa kula dhimanayaa ama waxbaan kaa celinaya wuxuu yidhi abu hurayrow ma waxaad doonaysaa naftaada iyo dadkao dhanba inaad layso an taqtula annaasa jamiican maya waxbahay daaficayn oo lahdadaba iska tag addoommihiisa oo fara badnaa waa kii taajirka ahaan jiray cuhmaan ibnu cafaan dhowr boqoloo addoon buu lahaa waxay dooneen inay daafacaan oo hubkay gurteen yagana wuxuu ku yidhi man alqaa silaaxahu fahuwa xurun man alqaa silaaxahu fahuwa xurun kii hubkiisa tuuraa waa xor iyaguna hubkay daadiyeen wuxuu ku camalfalayey fakun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil waxaanu is idhi kollayba waa lagu dilayaaye adigu innaba wax dembiya iyo dhiig aadami yaanu sababtaada ku daadan adaa fudud saasaa lagu dilay qur-aankiisa isagoo iska akhrisanayo gurigiisa ku jira oo musxafkii haystaa ayay dileen markaasaa dhiiggii xataa musxafka ku daatay kadib markii cuhmaan la dilay cidda arlada korkeeda ku sugan markaa waxaa ugu khayr badan cali bnu abi taalib cali baa la doonay in lala baayactamo xataa kuwii fitnada waday way aqbaleen iyo dadkii kaleba xaalka caynkaase diidmada uu diidaa de yaduna fitnay sii sababaysa yatafaraaraq waa aqbalay oo waa lala baayactamay cusmaan nebigu sala allahu alayh wasalam waxyaaluhu ka yidhi waxaa ka mid a maa dara cuhmaana maa camila bacda alyowm ciidanka jeysha alcusra la yidhaahda ayuu diyaariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sadaqadda booriyey ciidankii tabuuk u baxayey markuu baxaayey jeysha alcusra markuu sadaqaddii booriyey ayaa cusmaan wuxuu ballan qaaday boqol geela oo rakuubba ah oo wixii lagu fuuli lahaa ee koorahoo kale uga dhignaana ay wataan oo ay saaran yihiin mar labaad buu nebigu booriyey sadaqadda boqol labaadoo sidii oo kalea buu ballan qaaday mar saddexaad buu booriyey sadaqadda boqol sidii oo kaleuu ballan qaaday waa saddex boqol kun diinaarna nebigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam kunka diinaarna waa afar kiilo iyo kiilo rubicii oo dahab ah afar kiilo oo dahab ah waa afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam weeye oo dahaba ayuu nebiga u dhiibay calayhi salaatu wasalaam oo ka dheeraada nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam maa dara cuhmaana maa camila bacda alyowm cuhmaan waxba yeeli mayso maanta dabadeed wuxuu sameeyaa waxba yeeli mayso geelu inuu intaa ka badnaana weliba waa la sheegay ma qaarkood ay yidhaahdeen lix boqol oo geeluu ballan qaada laakiin saxiixa waxaa ku sugan saddex boqol cali ibnu abi aalib baa ku sii xigay xagga fadliga cali nebigu sala allahu alayh wasalam fadaa'il buu u sheegay wuxuu ku yidhi muumin mooye cid kale kuma jeclaato munaafiq mooye cid kalena kuma nacdo xadiiska muslim saxiixa ku soo weriyey wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam la ucطiyana araayata hadan rajulan yuxibu allaha wa rasuulah wa yuxibuhu allahu wa rasuuluh calanka berri u dhiibeen nin ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin cali buu noqdo u dhiibe alaa tardaa an takuuna minii bimanzilati haaruuna min muusa hayra an laa nebiya bacdii fadaa'il badan baa u soo aroortay khulafada isaga dambaysay waa sidaas fadaa'ishoodana wax ka midaynu ishaarno tilmaannay baaqi alcashara ayaa ku xiga xagga fadliga saxaabada nebigana sala allahu aleyh wasalam fadli caama u sugnaaday waana a'immatu ddiin waana aclaamu almuslimiin imaamada diinta waxaa lagu gaadhaa sabri iyo yaqiin bisabri walyaqiini tunaalu alimaamatu fi ddiin siduu shaykhulislaam ibnu taymiyaba odhanaya sabriyo yaqiin baa lagu gaadhaa in diinta imaam lagu noqdo wa jacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun sababta ay aimma u noqdeen waxay tahay waa sabirka iyo yaqiinta daraaddeed saynu soo sheegnay ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan inay saxaabada dhammaantood cuduul yihiin kulluhum waa cuduul saas aawoodee akhbaaraha ay qaarkood sheegaan waa inaan lagu kadsoomin khilaafyada qaarkood soo naqliyaan fii kutubi alusuullah waa inaan lagu kadsoomin oo bacdibaa waxay kala saarayaan suxbo badan ciddii nebiga la saaxiibtay iyo ciddii mar iyo laba aragtay oo waxay leeyihiin ciddii nebiga laasimtay ee la saaxiibtay waa cuduul laakiin cidda mar ama laba aragtay aan wakhti badan laasimini cuduul inay yihiin kama dhalanayso qowlka caynkaasa kutubta usuulku waa qorayaan wakhtiyada qaarkoodna khilaafyada waa soo naqlinay almaraaqi laftiisuna nadmigiisuu ku keenayaayo nadmiga laftiisaabuu ku xusayaa wakhtaara fi lmulaasimiina duuna man ra'aahu maratan imaamun mu'taman imaamka mu'tamankee uu sheegaye masalada kale farqiyeyna waa qaraafi qowlka noocaasi waa qowl khilaafsan sidii ahlu sunnati waljamaaca ay qabeen mid khilaafsan weeye saas aawoodee in lagu kadsooma maaha khilaafka caynkaasina waa khilaaf marduud ah waxaa waajiba inaynu raacno sida markaa ahlu sunnuhu ay qabaan waa inay markaa arrinkaa wax khilaafa gelin ay ijmaac ka dhigeen waa in sideeda loo aqbalaa loo raacaa wanabra'u ila allahi min kulli qowlin yukhaalifu dalik naqlinta khilaafka aan soo naqlina wakhtiyada qaarkoodna ama aan u ilannay hadday jirto waxay noqonaysaa mid markaa waxa weeye aan muctabar ahayn oo aan la cuskanayn waxaa jira inay dadka qaarkood ama culammada qaarkood ay sheegaan asxaabta qaarkood ay wax ka sheegaan ay yidhaahdaan waxyaalaha ka dhacay ama macaasi ama kadaa ama wax la mida saynu soo sheegnay macsi waa ka dhici karta ama fisqi waa ka dhici karaa saxaabi laakiin macnaheedu maaha inuu ku israaray saxaabi kasta oo ay dhacdo fisqi inuu ku dhacay fisqiga waa ka toobad keenaa ama xadkaa laga jaraa oo xadkaa kafaara u noqda ama waa ka toobad keenaa xaalkiisu waa wanaagsanaadaa ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa saxaabi kasta oo dembi ku dhacay dembigaa kuma israaro ee wuxuu noqdaa mid ka noqda oo ka toobad keeno xaaladdiisu ay wanaagsanaato wanaag ku dambayso wanaag ay ku dambayso haddayse dhacdo calaa kulli xaal saxaabada qaarkood inay dembi ku dhintaan xasanaadkooda ka badan hadday dhacdo qaarkood dee inay waxa weeye dembi ay ku dhintaan in nebiguba u shafeeco qaadaa dhacda sida saxaabigii gacmaha isgooyey inta la dhaawacay deedna gacmaha isjaray markii lagu riyooday xadiiska saxiixa muxuu ilaahay kugu falay waa i dembi dhaafay buu idhi gacmihii baa duubnaa laakiin waxaa laygu yidhi waxaad iska fasahaadisay kuu hagaajin mayno ya nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam allaahumma waliyadayhi fakfir waa fi saxiix xadiidku ilaahu labadiisa gacmooda u dembi dhaaf waa shafaaca yani waxa uu sheegay inuu gacmuhu duuban yihiin oo la yidhi waxaad iska kharibtay ku hagaajin mayno sida kale laakiin waa laygu dambi dhaaf waliyadayhi fakfir ilaahu labadiisa gacmoodna u dembi dhaaf waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in lagu soo arooriyo bacdu alishkaalaat oo lagu yidhaahdo saxaabigani sidan buu sameeyey kan kale sidan buu sameeyey kan kale sidan buu sameeyey haddii jawaabtii aad kaga jawaabto waadixa aad weydo ishkaalaad kugu soo arooray sida muqararka ka ahlusunnati waljamaca loogama tago qaacidada ku dhig ishkaalaadkana jaanibsa dhig haddaad jawaab xataa u weydo ishkaalku qaacidada muqararka ka ahlusunnati waljamaaca yayna kaa kaxayn ya sida muqararka ahlusunnati waljamaca ka ah waa inaad raacdaa wa in ashkala calayka ashyaa ishkaal kastoo yimaadda ma aha in looga tago sidii muqararka ka ahayd ahlusunnati waljamaca waa faa'iide guud waayo masaa'il badan baa laga yaabaa in lagugu soo arooriyo la yidhaahdo weliba qowlka noocaasa waxaa ishkaal gelinaya keyta wa keyta waxan iyo waxan iyo waxan taa maxaad ka odhan taa maxaad ka odhan taa maxaad ka odhan ya haddaad jawaabteedoo waadixa hesho allaba sahal haddii jawaabtoo waadixa aad weydo waxay noqonaysaa sida muqararka ka ahlusunnati waljamaaca inaad raacdo ishkaalaadkana dacanhaa jaaniban haddaad adigu jawaab u weydo cid jawaabu heshaa la heli marun haddii ishkaalkan la soo aroorinaya khilaafsan yahay sidii muqararka ka ahayd ee muxkamka ahayd cinda ahli sunnati waljamaaca ee arrinkooda ku istiqraaray ha u khilaafin liajli ishkaal kugu soo arooray halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk